hilibkii gersinaay ama hidibka ka xumaay intaba waay ah, magaciisu bihi sii manci u jireen qoysaanka ay u jireen iyo waxdaluu darin ay door soomeen amase waxaa lagu dari kala baxa dhootiskeenama tan waay oo bizacfaraan oo miskinta malon haddii wax lagu darin oo sideed ay door soomaan iyo wax lagu darin fadhuuri oo hadhahiraaya waaye oo wax dhahiraayo waaye haddii wax loo daro maya haddii biyaha nijaasoori haddaas ahaay mataniskaas badki oo tawiirka asdoorsoome haddas nijaasooway tahura almaacu badkii biyihii magaciisi daatan biyahaas oo lagu daray haddii biyaha lagu daro ale biya haddii lagu daro dooniga biyaha lagu daray dooni biyaha lagu daray haddii doori wax dhibaayo biyo biyo lagu dari leeyahay biya lagu daray ama kaligiisaa door ama biyo lagu dari dooriyey haddii biyaha lagu daray oo mutamidis dhahaay marki oo tahiirka oo tahiirka isku door foomo almaau bihi wadahar ahaa waxa yani rixdiya kudoorsoonti isgoon rixisaa lagu dooriyey biya uraayey isgoon lagu daray bimiskiinta macnaha waay isgoonay dhan a iraa waxisgoomaayaa lagu daray abiha lagu daray kiyaas ku zuulay urkii oo uraayey oo dooriy biha bis cusgoonkii lagu dari aad zuulisay asku doorsoomay ah, cusgoonkiia caraftiisay zuulisay aa zuuliyey kalaa dhahar ha ahaayo waa marke midibkaas ka doorsoomay midibkiia waxa naqday midib madoo si dhuxul camal ah hadda waan soo hormariyey su-aalaa ku jiraa rafkaas halo bidacfaraanin aku doorsoomay zacfaraan milibkia doorsoomay hadiya milibkiisaa doorsoomay waxaa lagu daray markaasi zacfaraan lagu daray haddii maa lagu daro isku zuulo isna laa ma dheeraayo dhadhankiyaa doorsoonaay waxaa isku doorsoonaay waa dhadhan xun asnadi oo kaleete oo biyo aan ahayn asgadoomi wa lagu dariyaa ka yeeli khalaa lagu bedeli al abadish ama sharbeed ama waxyaala kaleeto oo dhidankaas baabi'iyo badan oo dhidanka hadi oo dhidankiisa fiicnahaaya a jira halkiyaa fiicneeya leemadii sharbeedyaalkii waxyaalahaas camal lagu daray wixii ka ahaado bacd mithaali waayo ah, taas goor salaam daahir ahaayo waxaa la yidhi meha oo bidirka bidirka waxaa la yidhi sacfaraan waa la soo mariya waa soo moodin hadii isku doorsoomo hadii sacfaraan isku doorsoomo يعني يعني فاسي متغير للهراء السبيل بي زعفران أسكده السومي متغير والسير هاي السيدي زعفران هذا اللي دوريي مدبكي دور سومي زعفران اللي دوري معناها صورة ده وحواي بيها مذوة بحلو عمل أصنع به مذوة بحلو أصنع شيء بحش مذوة عمل أبيه مذوة هذي هدوه مذوة هذي والفكر وحالي بذوة محابيه عمل كريه كراه dad caaqiliin oo maahiriin oo kasaa yani ahiriin amase nin usaabis ka soo biyey mado hadii lagu dad hiran jiro soobas yaqaano waxyaalaha oo bedelaayo waa yaqaanin dadkii oo wax og hanuu caqli badanna khibra badanna waa yaqaanin waxaa leedaha dacfaraha gariid waaye algu garo mado hadii gariid beertanahaa bii camalaas maxaa saasa tiri bihi ma dhexdhexaas joogsad haddii dacfaraakii lagu daray waa dooriyi dacfaraankii waa mado waaye madoodaska dooriyi biyaas soo dhaweeyey yani wax oo bii camal ah waxaa soo joogtada meel dhexdhex ah soo joogta gaduudki madooy waa kasoo baxay gaduudna maaha madooy gaduud isku dari waaye waxaa soo dhawaada bii camal ah soo dhawaada alaa isme wax ma dhahiraayo wax ma dhahiraayo saan la waayo madooy waa suulay gaduudkiina yani zacfaraankii midibki oo gaduud zacfaraankana yani gaduudkia waxa dalbay biya ziriyi meel dhanaxaas joogtadii waxba ma taraayo wama daraayo wama taraayo amase waxaa lagu dari bihi oo gadoomi midabkiis gadoomi ama urkas gadoomi ama dhidhanka gadoomiya cara lagu shubay caro alridi lagu dara biyaha amaas yani urka midibka midibkiisa gadoomi a subiya cara lagu dari falaa oo amase jiso nuuriyo nuuriyamaan cadayska waa kan nuuri wa ku dhisaan a lagu daray falaa marka biyihii waxaa socdaa markaas calo lagu dari calo hadi lagu daro waxaa la arkaa ama lagu daro nulo biyihii inay saafi soo noqdaan mir ma wii gadisnaay midabkii gadisnaay gadankii oo yani gadisnaay oo oo gadii iyo yani caraftii kulli inaa caradaas ay bedasho biyii saafi ay kaga saada asnaqaha asnaqdi makalbe caro markii lagu daro ama nulo lagu daro biyiha saafi noqday biyi saafi asnaqday soorfoonkii waa waa zuuli hidaakaas le waa isna wax ma taraayo wax ma taraayo hadduu ahaa midibka xagiis ahay ama mariha ahay ama dhidinka falaa wax ma taraayo magaarsiya kitaabka inti maqulsiya magaarsiya masaxaadin kala بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا بسرنا بما نسينا بفضل يا لطيف وصلى الله تعالى كما أن كريم ودونهما فتعسنا أنا ودونهما ودونهما حين الغلطان والكون في وحكير وكهوسيو بين جسي bmulaaqaati bimujarad اmulaaqaati lakulka nijaasada lakulkeedii mujaradkiisa kulasaaaa ku nijaasow ah waduun maa duun qulataani qulataanka lamadiisi lamadi ka soko lama qulataan waxii ka yar yanjus waa nijaasowaa bimulaaqaati bimujarad mulaaqaati lakulanki nijaastii lakulankeedii mujarafkeedii oo ku nijaaseeya nijaasada saamahayso ah marka nijaasada ay qoyin tahay sadab iyo roorkeedi habadto warkaas jaaskamulaaqaad mulaaqaadkaas wuxuu nijaaseeyaa yawba doorsoomin dooba doorsoon biyahaasay haddii boqolkee asdhameen aska doorsooninee nijaasa yal a ahaato siinafasa ahaato nijaasa laa wax saameeyeysa badi ku dhacdo waa nijaasa waa dunulqulateen dunuhumaa walmaa bihi oo dunulqulatayni lama qolood ka yar ahaadeen oo ka hooseeyaan sanadiyanjis waa بالملاقات بمجرد الملاقات يعني ملاقات المجه مجالسة مجالسة لكل كذي بها سير حديث لكل مو مجرد كذي أو في مجالسة حديث غولتين وصهر مري كانت مسوكالا منطوقي في حديثك الماء لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء شيء نجاسي ما جرى أنا بيه حديث تعبير المسلم حديث صحيح أنا أقول ومسلم أسلوه بس حيقضى حديث البراري أحدكم مكي من نوم غبتجيز حديث توقعه فلا يغمس يغمس أو يغمس أو يعني جلي من يده ضعن في الإناء حتى يغسلها توقع لك ثلاثة دحقوق maxaayeele fainahu laa yadriy ina baateed yadhu gacantiisi mehi daridi usina ogey nabiga ale ala maxaa nabiga asagu reebi nijaasa in leedahay iska cabsiaayduunhumaa khilaafaadkiisa mulaaqaadkii yنجز بالملاقات مجرد الملاقات فإن بلغهما متنجسكيا بلغ وجار به آه بلغ به هما قلتان أسكار متنجسكيا يحجار قلتان قلتان أسكار بماء بيو أولو برئ التجاري ولو بناس مستعمل هذا ولو متنجسا متنجسا هذا walow mutagayira mid wadoortana ma ahaado walxaa laa tagayura maho doorsoona aan xiina idin ah markaasay doorsoona aan jirin cajiibba oo qolkaa isku gaadho iska duhuurun daahir waaye markaasay waxyaabahaas oo mea lagu kulmiyey oo ka usugnaaday oo doorsoonka usugnaaday yani ka duhuurun daahir waay xiina idin maxaas daahirun ka duhuurun waay mutagayiran fain balagahumaa fain balagahumaa haduu gaaro biyihiyaal hagaari inta dhimaacin biyo ku gaari oo kaanat biyaa balaga waa gaari almaa bihi humaa qodotaan gaari biyaa qodotaan gaari mutanajiskii oo qodotaan gaari dhimaacin gaari bihaas walow mustacmalan aba ahaado walow mutanajisan ahaado walow mutagayiran ahaado walaal amr isagii laa tagayura bihi doorsoon aan la sugnaanin laa tagayura doorsoon bilbilmaay aan la sugnaanin walaal anahu biha laa tagayurun doorsoon bihi bilmaay aan la sugnaanin fa duhuurun koo daahir ee waaye iladiya zuushi yaraanta waaye waxaan yidhi fain balada maragaado mutanajiskii waaye وما علتان الدار إن بلغ الدار حتى دائما ضميرك إلى نفسي عن فاهد إن بلغ الدار متنجسكي بيه نجاسه ولتين أو دار بما عندي أشتداري بياس جارة محاوح ولو متلق مستعملها هذا بيئس ولو متنجسا كون نجاسه وهذا ففي أنا قصير walow mutagayiranko doorsame ba ahaado dacfaraan ninkiyaa wax ku doorsame dacfaraan amaas waas ku door dhankiyaa doorsoomi waas ku doorsoomi waxyaab waa yasiir ah eh. mustacmalas soo doorsoomi farqi male mutamijis ku doorsoomi farqi male mutagayir oo zacfaraan iyo miski iyo khalku doorsoomin sidii waay dhadhanki wax doorsoomaayo oo la siirihay dhadhanka iyo carafka iyo waxaas ahay magacis budurka bdbdbsooya والحاaل أنh bه laa تغayura doorsoon b b uma sugnaa b bilmaa bha uma sugnaanin doorsoona biha mayeelanin disaruur bihi biyaa ku dashami ama waa lagu dari biyahaas lagu dara mustacmal o ahaay ama mutanajis o ahaay ama mutagayir o ahaay bihi doorsoon o ahaay bihi yaraay lagu daray hadii lagu daro oo holkeenka dhamaana lagu daray haddii lagu daro biaasi tayurna ay ka muuqanin oo doorsoona ay ka muuqanin wax doorsoonan an jiro biis roodcis ka naqdaan fa duhuurun ko waaye fa macnaa ko wax dhahira waaye mudahir waaye yaraanta waaye low markaa kabacdi hataa lagala bixiyo oo wax kala muuqanin sabiir la waayo isku darkaas keliya ya hadda mani dhacdo laa tawayura bihi haddii doorsoomo warkii soo cadyahay waxay doorsoomo waa soo barteen intaas kulli alshayaa biyihii meel ku jireen oo fadhiyeen raakidka ahay waayo waxaan dhan wax sochaaya maaha wax oo biyihii fadhiyay waa dureysaayan maaha ul ku ira ulu ku ira hadii la badiyo biya la badiyo biiraadi dahuurin biya daahir ah ulu ku ira hadii la badiyo bi mutanajiska ahaay maisha lawada da mutanajiskii ulu ku ira mutanajisu waaye biyihii nijaaska ahaay oo yaraay hadii la badiyo oo la badiyo biiraadi dahuurin biiraadi maain biyo aruurintoodii aluu badiyey biyahu oo duhuurin oo daahir ah, ah korkiisa loo shugay macnaa falam yabluuq ma gaarin kanajiskiihumaa kulateen ma gaarin lam yadhur madaahir ahaayo madaahir ahaayo xadiiskii mafhuumkiisa al kasii maca qaliil waayo oo buu dhacday فيهma waxaa la rabaa ad og yahay inaa غاasl as hada marsul as ahaanin cilmka maxaas miyaa maxaas miyaa kayrki daahirn waay la duhur wax ma dahiraayo daahiras naqahaa oo naftiisi daahiras naqahaa laakin wax ma dahiraayaan qabeeskii oo waajibka ahaay mak maku gudo kartid waysadii makaa gudayso nijaasa ma dhaqaayo la duhurin iraad ma walow uira hadii la badiyo uira waa la badiyey biiraadi duhuurin biiraadi maain biyo arorintooda la badiy wixii asoo duhuurin oo daahir ah oo wax dhahir ah oo duhuurin daahir ah falam yabligu magaarin mutanajiskii uira hadda isleeyahay magaarin humaa qulateen magaarin lama tuur ma dhaanaqaayo waquula daahirun waay laa duhuurun ciilka alihaad lama derma daahir nakahaayo yani mukhaalafkiisa kidiida waqiila yaqul waasle aha waasliha duhuurun waasliha lama laa yadhuru maysiri hadii lagu daro daahir korkiisa lagu daro أنا korkiisii شhay dhهوr la arooriyo oo oo ka badan biyahaas macnaha waxaa la wadaa kayda inuu ahaado biyaha oo aroorayo biyaha korkiisii oo ku aroorayo inuu ahaado oo ka badan kan lagu daraayo kan lagu daraayo inuu ka badnaado qayd waayo kan lagu daraayo inuu ka badnaado biyaha oo waaridka ah qayd waayo نijaaسa inay ku dhex jirinna qayd waayo oo jaamid ah نجاaسة جاaمda inay ku jirin qayt waa inay ku jirin biyaha wa lagu dari inuu ka dar yahay biyahaasna qayt waayo haddou badnayn biyaha oo iiraadkana inuu yahay kor iska imaado iska dhaafba oo ma kaas maa u daahirka ah in korkiisa lagu shubo waa kaas ahaa shiqayda u ahaa kor in lagasoo shubo saas ahay oo dhaafkan ma daahirkaha waxau ahaa inaa kor looga soo shugo haddii lacag siyo oo kor looga shuugi maxaa la yihi iraad duhura caleyas ay korka inuu ma lo arooriyo ee kor haddii looga shugin la see waayo see kusuuroogaa inaa meel oo oo fursan oo biyo kasoo galaayo biyo kalea aa ah himid oo hoos ka galay biyo kale ah hoos ka galay a ah kusoo burqoodi waxaa lagu dari waxaas ahay نجاس آه أما سبيك كر يعني مو إيمان لكفر وشواس آه إيراد الظهور كان لي دري وحسها نجس هاي نجاسة جامدة أهل مركان بظاهر نقهايو ظاهر نقهايو ما يستحق ظاهر نقهايو markaas waxaa laleeyahay intaas waay nijaaskaas haddii gaaraha uu himaad iyo haddii hoos uu himaad saas le hadda cagsiyo waxaa la fiirihaa inuu mutanajiskaasi kan lagu daraayo nijaas hadau ahaay oo jaamid ah daahir malaqaayo hadday jaamid ay ahayn i taqyiir iyo tagyiir la-aan istinaa waxaa la istinoodaa waxaa la isduknoonaa meyta tum aho baktiyaa la isduknoodaa meyta daasoo laa dama dhiig lahaa aan sugnaanin damkaasoo saa'iluun waistinaa meyta tum waxaa la isduknoodaa meyta daasoo laa dama dhiig dhiigaasoo saa'ilan oo dureeraayo lahaa aan lahayn aan sugnaanin maytadii oo dhiig oo dureera ayaan lahayn la isduknoodaa walaa tunajisu wax ma nijaasayso maayacan maac manijaasayso hawi mashhuuri manan qabano hoolka mashhuurka hadan qabano yani maac manijaasihayso walaa tunajisu maayacan maac manijaasihayso macnaha maxaas yahay waxawaaye yani intana shuruuda u doonaane maytadii oo dhiiga aan lahayn aala waxaa la istiknooda macnaha intaa lasoo sheegay waxaa lidi biyi haddii qorotaa oo dhiig yar gaabo asla kulmo ah. shaygii maaci ahay dhammaantiisa biyi keliya maahe hadii maaca dhan hordiso nijaasa ay gaarto biyihii keyrkiisba waa nijaaso waaye waa nijaaso waayeen waxiiba hadii nijaas qulitaanba waxa isdhameen hadii isgaaro nijaasa ay gaarto ay nijaas waa taqaaniin dhiigii waaye mantabkii waaye malaxdii waaye waxyaabahaas dhan waa nijaaso waxyaabahaas ay gaaraan khamradii waaye waa nijaaso waayeen markaasoo soo marteen xukunkiisii waxaa laga istasneedi maytadi dhiig aan lahayn istinaa waxaa la istinadaa maytatun mayto a la istinadaa maytadaasoo laa dama dhiig oo saa'ilan dureeraayo lahaa aan usugnaanin dhiig dureeraayo aan lahayn falaa tunajisu maa'ican maaci ma nijaaseyso intaas alalmashhuuri qowlka mashhuurka ah haddaan qabano qowlka mashhuurka ah haddaan qabano maaci ma nijaaseyso maala fiihi oo yaraay maayac dheh qabo aanhiya waxa ku dhacay aanhiyaa dhacdii dhabe dhabesaa ku dhacday dhabe samayta waaye laazama lahaa saa'ilun ma lahaa dan oo dureeraayo oo socayo malaga arko nijaasiyaalkaay asaal ahaan dhiigeeda hadii la jiciida lqambalo maka imaahayo dhiig maka imaahayo marka inoo waxaa camal waaye cunurka taxsimaaro maa dhahi jirna ma ahaan laakin dadkaan soomaaliweynta waxay dhahaan baal ay dhahaan geelas cunaa geel oo geelka cunaay dadkoodii soomaaliweynta waxay dhahaan yani dhuugna way dhahaan awasan mataqaan mado awasan adaa geel ah, ah, baal geel gelu cunaa gela baalna ma loo baal may baalna waa laacad maaha baalna dartood waa idaahin dadna dhuugay dhahaan kaas kaas camal waaye hadii laoo magaciisi la dhambalo la dhambalo dhiig ma imaa maka imaahayo barambarada camal waaye iyna saas oo kaleete hadii meel hadii la dhambalo intay noosha yani dhiig malah labirabasadi tahsigii waxyaabahaas dambe intaas dhammaantoodii iyo aqrabkiina saas oo kale waay dibgodkii haddii la jeexo isna dhiigga ma ahaayo waxyaabay ku dhacaan maacicay ku taxsigii saas kale waay injirboodadii saas oo kale waay dhilkadii saas oo kale waay dhilmaanyadii waay بحوث ما بحوث بالبيض انجرتي وحي يطلع لهم كواس كل وانا عمادنا ايوديسي كإمها ايان كواس كل جيسي وحيكو دعان وحيكو دعان من جيسو هايو سبقي كدعين عامه كدعين به كدعين مايع شيخ عرسي مبدأ ليش يرسو ملعصة ملعصة فيه ليش امسو شيخ هذا امان اما عواس هديكو لعضو dhig ma lahan oo weyn oo batilji ah yani kaas waweyn kuma jiro yani rakabi unaka dadkaan rah ay dhahaan xasan aw xasan imano unaka rakaan ah. yiraan rako unaka idana raha tira imano waa kaas iyo waxyaabihii lamid ah kuwaas kulli waxay ku dhacaan maya waa kuwaas waa nijaasi hayaan kuwaas waa nijaasi hayaan dooligii oo kale camal amaa waxay kuwaan deeli aan ahayn rah aan ahayn oon ahayn awaas aan ahayn oo ahaa waxay dhiiga lahayn oo ahaa baranbaradii dhuugii iyo waxyaalihii lamid ahaa taxsigii iyo dhabadhabasadii iyo baranbaradii kuwaas kulli maacay ku dhacaan ma nijaasayhaayaan waay maacay ku dhacaan ma nijaasayhaayaan kuwaas alistinoodi maamacalmashhuuri qolka mashhuurka haddaan qabano waa soo aragteen qol mashhuur yani maalix yani kan ood jiidaayn waa ogtihiin yani n waa la ogtihi oo soo ogaatiin ala kuli xaal maacima nijaasay hayaan hadday ku dhacaan waxaa shardi ah laakin shardi waxaa ah in la waridin abadhabasadaa wax nijaahayso haddii nijaasahayso maayica sheegaas oo daada oo socda biyaha ama subuga ama caanaha in la waridin waayo haddii la warido waa nijaasahaysaa hadana yani ay doorayin waayd waa xadiidkia u daliila idaa waqaca dubaabu taxsiga hadow dhaco hadow dhaco fi sharaabi axadikum axadkiin sharaabkiisa u ku dhaco falada misu kullahu kulligiis haku kudo uma kabacdi yanzahu asiibo maxaa yeele fa ina fi ixdaa jinaahihi lamadiisa kara midkoodi daa-un bushi waaye kan kalena bedaxda waaye bushiyaasku wataa sunasku wataa وفي الآخر كلمات الشفاء يعني فيه أسوتا وكاس كان داع كجرة وصلك أسكوته كلمات أبورها وكنت كل جيسة معنى حديث كاسة في حديث يعني فلهيته إن شاء الله بحلقة الله ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس ما لا تنجس ما على المشهور kaas ku dhacay biha ama suuga ama caanahaas oo waxyaalka dhiig daruur dhiig daruure haddii xilintoodii la dhambalo dhiig daruure aan lahayn neef waxyaalahaas qabo laadama lahaa saail dambuurkii wa haadhaadi waa ku jiraa waa bal babis jiniga s dhiig maleha kuwaas camal ay kamid babis jini kuwaas maleha hada hada kaniga waxyaalahaas qur'aan hayaan adilurida shardi waaye tani waxa waaye dhuga la leeyahayo geelaas cunaa marki waaga bariyo oraxda kulushahay as geelaas kukacaman hasan على كل حال ميتدان مايعات كفيجيس والوعارفية إما ماعس هذا كلي لقيد لكن هذه مرض هذه أي كرتو أي كلمتو حياوهاس أصبت أدو صلاة تاتي صلاة دادك جرتك دولعسي مرض هذه دولعسك أركتين ميت أولا دم لها سائلة أركتين أو انتين أما تحسن انت يا مرض سارا salaadaadi ma anfixayso waaaa macaadka shiiga yani oo subuga iyo caanaha iyo biyaha iyo kuwaasaa loo cafihaay kuwaasa loo cafihaayey ama haddii oo yani korkaada ay saaran tahay ama maradaadi ay saarayiin kuwaa dhiiga aan lahayn tahsigii camal oo dhintii oo ku saaran salaadaad ku jirtaa waa isku aragtay salaadaas ka bax ibr waaye ka baxisa adin ku dejiyeysa usoo rid horta bilaa cood kabacdi salaada xel inta maxaa yeelay nijaasa ku dukiyey nijaasa ku dukiyey salaada aan sixi mayso waxaa lagu cafiyey waxaa waaye maayacaadkaa lagu cafiyey badanka iyo marada maya iyo makaankabe mayaa la dukaaya maxaa kitaabu salaada insha allahu keeni doonaaye kulliba waay la rabo mayha oo salaada laga rabo badanka inuu daahir ahaado roobka inuu daahir ahaado kaamka inaa ilaahay ahaadaan ee makaanka ilaah waxaan saaran waa kujooska ku daata dexsi dhinti barambaro kasii daran quraahidaa u badan yahay quraahidaa loo badan yahay oo dhinteen haddayd ku joogtid makaanka isaaran aad kujugkeesa ku joogtid korka hadday saaran tahay haddii yani oo imanada ay saaran tahay intaa kulliba yani kuma jiraan asi kuma jiraan malaayo siyaasa waaye salaad dadka kukatimi salaad eber eber ka kace waaye korka waxaa loo cabsiyay xasharaadka yaryaraha ee xubaa muuqadii iyo kuwaa camal taas cafiyey haddii korka yani limaayda korkeedii ka dhimato askaridii dhiigii gaaray dhiiggaa kaa gaara oo yar iyo fadhi dhiigeeda yaraay haddii magaca dhiigeeda oo askaa gaari korkaadi waa la cafiyaa laakin dhiiggaas hadii bi yar isku dhaco mala cafihaayo marada ma loo cafihaayo ذلك ما لو عفها مكان كان لو معفها ان شاء الله تعالى مسألة كل شروط الصلاة قالوا أتكونا ميدka la cabdihaayo maaha quraada shuruudeena sheegayna insha allah xasharaadka yani oo fiiriya haddii ay ku gaaraan dhiigoodii badankaadi ay gaaraan waa la cafiyaa badanaanba dhilka haday ku gaartay waa lasoo kaca loqayeysna cabdikona cunki ilmaanyadii ay alkorkaa iskala leeyihiin macfu waayo waxaas ku laakiin sideed iida maya iida ku saaran dhilkadii oo korkaa saaran maya laakiin dhiigeeda macfu waayo maacabadiisa reertaa kajeeso waa gedgadoobiyeysi waxaana ah dhiigeeda qorafahiyeysi dalqadiisaas oo kale waxyaabahaas kulli haddii kortaa ay saaran yihiin waad iska cafihaa dhiigooda waa la cafiyaa